bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi waalihi wصaxbihi ajmaciin waxaan doonayaa meesha tan inaan ku fasirno ama aan ku sharaxno kitaab aan ugu magac darnay mudakira fi cilmi الsrf mudakira waxa weeyaan sida magaceedaba ay tusinayso kitaabna ma aha sharax ma aha maxaan ku yiraahdaa xawaashi ma aha mudakira macnaheeda waxa weeyaan waa qoraal loogu talagalay inuu ku xasuusiyo masaa'il bicilmi sarf bmacnaa mudakiratu طaalib اlcilmi bimasaa'il cilmi sarfi oo kale ka dhigan tahay waxaan ku soo gaabinay mudakira fi cilmi sarf waa xasuusin oo ku tacaluqda cilmiga la yihahdo cilmu sarf mudakiradaas anaa jamciyey waxaana ugu talagalay sida imaa doonto ninka daalibulcilmiga ah oo laga yaabo takhasuskiisa inuusan cilmi luga ahayn in uu kaga kaaftoomo inuu maalin kasta masaladii sarfiga ku saabsanayd inuu kutubta oo mutafariqada ah oo kala duwan oo dariiqada ay cilmiga eh, maxaan ku iraahdaa ay u tanaawulayaan ay ku kala duwan yihiin inuu wakti dheer ugu qaado inay usoo gaabisaan ugu talagalnay marka mudakiradaas kitaab taaliif ee ma aha sharaxna ma aha waxa weeyaan ardada jaamiciyiinta yaqaano duruusta talkhiis oo kale ay u dhowdahay marka waa biariiqa khaas a ah oo aan ku sharxi doono mudakiradan sababta aan u dhignay ama aan u qoray waxay tahay asbaab badan lianna waxaa laga yaabaa shaygan inuu kugu ximbaaro akhar min sabab sababka ugu koobaati hadda uu soo ishaaray weeyaan oo waxaan ugu talagalay maadaama aniga takhasuskayga uusan cilmi luqa ahayn walow aan eh, culamadii soomaaliyeed aan ka faa'iidaysanay oo markii hore aniga juhdigayga badana aan cilmiga luqada saaray haddana ilaahay wuxuu iigu bedelay cilmu lxadiid cilmu اlxadiid waxaa la yidhaahdaa waa cilmu lwaxiid oo haddii adiga cumrigaada dhan aad ku bixisad ada waxba ka gaarayna likahratihi wa tashacubihi wa taqsiimaatihi marka cilmigii aan soo barannay inuu kaa wada dhumana waxa weeyaan dhibkeeday leedahay sidaas awgeed baa waxaan rabay inaan mudakira inaan aniga naftayda u dhigto oo i xasuusiso cilmigii aan waqti dheer ku bixiyey inaan wada iloobin mar kastaba ay masaa-ishiisa muhimka ah ay meel iigu diyaarsan tahay hadafkii aan ka lahaa marka ugu horeysa sidaas bay ahayd nuqdada labaad dulaabulcilmiga soomaaliya markaan joognay cilmu sarfi markii lasoo hadal qaadabo waxaa lala aadayaa laamiyat lafcaal oo loo haysto ninkii laamiyat lafcaal akhristo inuu cilmu sarfiga ay kaga filan tahay taasna khalad weeyaan oo laamiyat lafcaal eh, waxaa loogu bixiyey haba ahaato qasiidadaas qasiidadaasoo xarfulaam ku dhammaanaysaa laamiyat lafcaal loogu bixiyey ha ahaato laakiin haddana afcaashi kama marno oo laamiyat lafcaal waxay gaar ku tahay eh, maxaan ku irahdaa afcaasha iyo asmaada mushtaqada ah oo asmaau lfaaciliin mafcuuliin iyo masaadirtoo aan ka fogeyn iyo wax yaroo mifcal iyo mafcal iyo ismu laala unbuu raacsiiyey marka haddii aad fiirisid laamiyat lafcaal binisbati lisarfi waxaa laga yaabaa rubuc lcilmi inaysan ka badnayn marka in fahmigaas ay dadku u fahmaan laamiyat lafcaal inay cilmi sarfi ay kaaga filan tahay inaan baabi'ino oo cilmu sarfi awsac min daalika oo haddee waxaa laga yaabaa qofkii inuu alfiyat bni maalik soo akhristo oo kadib laamiyat alafcaal uu u yimaado marka laamiyat alafcaal intaadan u imaanin alfiyat bni maalik wuxuu sarfiga markuu kaga hadlayay qismiga labaad waa aragti wax badan oo aan laamiyatl afcaal lagu sheegin maca daalika cilmi sarfiga ku saabsan abwaab badan baa ku jira oo min beyniha annasab wa altasgiir w alqalb waliclaal walidgaam wa ilaa gayri dalika abwaab muhima hiya sulbu cilmi sarfi laamiyat alafcaal kuma jirto marka qofkii inuu u fahmin in eh, cilmu sarfi oo dhan laamiyat alafcaal uu ku jiro inuusan u fahmin awgeed baa waxaan aan samaynay mudakiradan oo e, aan ugu talagalnay inay noqoto inay shaamil inay noqoto oo cilmigii sarfi labadiisii qeyb qeybta afcaasha iyo qeybta asmaada ah in kulligeed ba aan meeshan aan ku soo gaabino yaan ugu talagalnay marka waxaa la isweydiin karaa intaadan adiga mudakiradan aadan qorin alaysa hunaaka min kutubi الsarfi maa yugni can hadihi اlmudakira aljawaab nacam laakiin kutuba sarfi markaan fiirfiiriyey markii aan cilmi naxwi aan duubay dadka waa la socdaana laga yaabo mowqic baan mar furay aan rabay inaan ku faafiyo marka min alajrumiya ila alalfiya baan duubay mowqiciisibay khalal ugu yimido way suurogeli waysay insha allahu tacaala min jadiid inan aan mowqic kala furo oo aan duruustan ku shubaan ugu talagalay insha allahu tacaala lacala allaha an yucطina minha xasanaat yowma naxtaaju ilayha markii aan cilmu naxwigii aan duubay oo aan luqadii soomaaliya sida loogu sharxi jiray aan ugu sharxay yaan haddana waxaan rabay inaan kitaab min kutubi cilmi sarfa inaan inaan raacsiiyo kutubtii markaan fiiriyey laamit alafcaal sidaan kuu sheegay waa naaqis eh, alfiyatu ibnu maalik waa lasoo eh, sharxay oo qeybtaasaan ku daray marka kitaab yar oo mukhtasar ah oo intoo dhan wada raacsiinayo oo macnaha u dhammaystiran tahay labadii qismiyaan raadiyey waxaa ugu soo dhowaaday ashaafiya libni lxaajib oo ibn lxaajib waxa weeyaan waa sheekh ibnu maalik baa la yidhaahdaa Eh, sida anaga ibnu malik kutubtiisa aan u naqaano marka caalam lcarabi iyo macnaha afriqiya oo kale looga yaqaano yaa ibnu malik kutubtiisana aasiya macnaha andalus afghanistan bakistan wamaa ilaa daalika kutubtiisa laga akhristaa naxwada markii la ictimaadaya xataa waxa weyaan mutuun fi naxw mutuun fi sarfi mutuun fi lkhati mutuun fi limlaa you leeyahay marka min beyni kutubihi waxaa kamid ashaafiya libni اlxaajib oo fi cilmi sarfi ah kitaab qayim ah waay oo dhammaystiran oo aqsaamtiisa asmaada iyo afcaasha bay u dhammaystiran tahay markaan kitaabki fiiriyey sharaxiisa oo nin radiya diin ou sharxay waa soo gatay waa fiiriyey kitaab qayim waa laakiin mushkiladiisa waxa weeyaan masaa'il daqiiqa jiddan oo laga yaabo cinda طaalib اlcilmi fi hada اlwaqti inaysan matluub u ahayn oo laga yaabo inay masaa'il daqiiqa oo bacduhaa fiiha ikhtilaaf shadiid yuu aada ugu banbaxay waa nuqto marka qaarkeed waxa weeya masaa'il iftiraadiya ah oo ayba carabta ku hadlin laakiin asiga uu joogo uu doonayo tamriin in la yidhaahdo yacni tasawar sida eh, markii naxwada la joogo maa qiila akhbir baab la yidhaahay naxwiyiinta ay soo qaadaan maa qiila akhbir canhu biladii khabr can mubtadaan ilaa aakhirihi kitaabkaas baabkaas waxaa loogu talagalaa lagu leeyahay tamaariin qofka caqligiisa lagu leylinay ayaa loogu talagalay lagu tadriibinay marka laakiin maqsuud ma ahanoo waxa carabta ku hadashay cilmi kaa maqana ma aha marka cilmu sarfiga waxaa ku badan wax la yidhaahdo iftiraadiyaat waxaa lagu leeyahy baabkan oo kale iqra oo kale ka dhig baabkan oo kan kan sameey yaa lagu leeyahy kataa'ibanin min rama ka maqdura kada idaa kasabu cani sayara waa iftiraad waa marka iftiraadkaas markaad fiirisid cilmi oo loo baahan yahay ma aha laakiin qofkii in macnaha masaa'il tamriin lagu baro oo macnaha maskaxdiisa lagu diyaariyo marka tasawar arday laga yaabo inuu mubtada yahay cilmi sarfi masaaishiisa badigeedba ay u dhiman tahay markaa tamaariin iyo masaa'il iftiraadiya ah aad ku bilaawdid waxaa laga yaabaa inuu cilmigaba ka laabto sidiisaba marka taasaa ku badan markaa fiirisid marka qofkii waxaa laga yaabaa wixii hadday kitaabkii aad tidhaahdid waan akhrinayaa masaa-ishaasna ee aada ugu jirto laa yakhlu canha baabu min abwaabihi inaad juhdi ku bixisid adigina waqti dheer ay kaa qaadato ardaygii ka faa'iidaysan lahayna caaiq in u noqotaa dhici karto marka waxaan go-aansaday mudakiro yar oo mulakhas ah oo min kutubi ahli ahlilcilmi laga soo aruuriyey masaa-isha iftiraadiga ah iyo waxa hadda aan loo baahnayn iyo khilaafaadka masaa-isha farciga ah laa yataratab calayha kathiiru cilmin inaan iska xadafno marka mudakira oo murakhasa ah oo mufiida ah oo cilmi sarfi mowduuca muhimkiisa ah ku kaafsoomayso oo aan isleeyahay qofka haddii uu mudakiradan siday tahay u fahmo kaana biimkaanihi an yaطalica calى baqiyati اlkutub biidn اllahi tacaala asiga min juhdihi cilmiga sidiisaba asaasiyaadkiisa haddii lagu furo inta kale adagaa talkhiisa kartid akhri kartid inta dhan waa mutaalacaysan kartaa laakiin marka ugu horeyso waa in asaasiyaadka horta aad iska dhistaa oo shayga muhimka aad barataa marka kadib baad u laaban kartaa wixii tafaasiil iyo masaa'il farciya iyo wixii tamaariina binafsika sidaasaad u samayn kartaa marka ula jeedada aan ka lahaa inaan soo mudakiradan soo jamciyo intaasay ahayd nuqtada labaad mudakiradan ayada maadaama aysan ahayn taaliif aniga aan sameeyey oo cilmi sarfi aniga wax ii gaara aysan ahayn ee ay tahay mulakhas oo kutubtii ahlucilmiga laga soo aruuriyey ay tahay qofkii wuxuu isweydiinaya min ayna jamaca hadihi اlmudakira sheekh cumar intuu ka keenay marka intaadan ku dhibtoonin arintaas ayada a ah, yaa waxa weeyaan waxaan kuu sheegay mudakiradan wax asaaska u ah kutubta asaaska u ah mudakirada laba ay u qeybsantaa qaybta hore waxa weyaan alafcaal walasmaa almushtaqa iyo wixii ayaga la xiriir laho masaadirta masaadirta mushtaqa ma kamid ma ah jawaamid waay laakiin haddana way u dhowdahay mushtaqaadka cilaaqo badan bay la leedahay sidaas baa waxa weeyaan ya qismiga hore aan ku tilmaamay qismigaas oo ku saabsan afcaasha iyo asmaada mushtaqada iyo masaadirta saddex kutuba asaas u ah saddexdaas kutub waxaa weeyaan kitaabka koobaad duruusu tasriif ou leeyahay sheikh moxamed muxiidiin cabdilxamiid ou leeyahay yaa kow ka ah kitaabkaas waa kitaab qayim ah fii maa yatacalaq bilafcaal maa laa masiida calayh kitaabkiisa waxaa la dhihi karaa waa kitaab shaamil ah lowlaa annahu min ajli an laa yatruka shayئa istiqsaa iyo tafriicaat iyo taqsiimaad badan ou geli oo qofkii haddii uu daba kaca laga yaababa inuu ku dhex dhumaba marka kitaabkaas inta cumdada ah waxyaalaha kitaabka aan u ictimaadnay qismigan koobaad uu ka mid yahay qeybta labaad waa laamiyat lafcaal iyo sharaxeeda oo manaahil rijaal o maraadicu alatfaal ou sheekh maxamed amiin alharari uu leeyahay kitaabkaas waa kitaab yar oo hal mujaladoo yar weeyaan laakin fi ma yatacalaq bilaamiyati alafcaal sharaxeeda kitaab laga hormarinayo ma laha ninkaas sheykha ah raxmatullaahi calayhi waa nin mucaasir ahaa oo hadee daar alxadiid fi maka almukarama min asaatidatiha uu fi layaami alakhiira kamid ahaa kutub xadiid kutub kale uu leeyahay kitaab min kutubihi waxaa kamide eh, kitaabkaas oo manaahil rijaal uu leeyahay mid kaleo kasii gaabina waa leeyahay kitaabkaas manaahil rijaal fi ma yatacalaq bisharxi laamiyati alafcaal kitaab lamid e eh, mala aniga xasaba cilmi intan kutub oo laamiyat alafcaal sharaxday aan arkay kitaab loo dhiga ma jirto kitaab daqiiqa maqaasid ibni maalik xataa muqadimadan aan u sameeyey waxaan ku eriyey xataa ibnu maalik oo laamiyat afcaal iskale hadduu sharxi lahay kitaabkiisa sida u maxaan ku irahdaa sheekh maxamed amiin alharari u sharxay ka badan uma sharxi lahayn yani aniga fi xasabi xasabi cilmi e, sharaxaas qiimaha uu leeyahay iyo sida e, sheikha u sharxay waxaa weeyaan kitaabka labaad kitaabka saddexaad oo qismigan aan u ictimaadna waxaa weeyaan shada alcarfi fi fani sarf kitaabkaas mashhuur waa soomaalida waa kutubteeda maktabadaadkeeda waa laga helaa waa nin asna mucaasira lisheekh axmed alxamlaawiya iskale waa nin sheekh ashari oo masri ah kitaabkiisa wuxuu kaga duyahay labada kitaab oo horo cilmu sarfiga labadiisa qismigu waa ku jiraan bimacnaa qismi alafcaal iyo qismi اlasmaa aljawaamid intaba waa shaamil wa baynamaa labada kitaaboo horo ay xoogooda saareen afcaashi asmaada mushtaqada ah midda kasii horeysa maba ku jirtaba qeybta horo waxa weeyaan oo kitaabka hore duruus tasriif hada khaas bilafcaal waay midka manaahil rijaal sheekh maxamed alamin ou leeyahayne laamiyat alafcaal uu ku qeydan yahay isaga ibnu maalik wuxuu sheegay u sharxay keli marka kitaabkan labaad waxa weeyaan qismigii kale yuu aada ugu daray marka qismiga koobaad oo mudakiradan ay ka kooban tahay labada qismi qismigeeda oo kowga saddexdaas kitaab ayaa cumdo u ah saddexdaa kitaab marka cumdo markaan leenahay macnaheedii ayaga keligoodan ku ekeysana ma ah laakiin waxaan soo qaadanay wixii kale oon kutubta kale ku aragnay oo faa'iido leh waa ku soo darnay laakiin asaasiyaadka waxaa la dhihi karaa saddexdaas kitaaba asaas u ah marka min sunati illaahi waxaad arkaysaa nin kastoo kitaab alifabo annahu yubdicu fii baabin wa yuqasiru fii baab marka taas waxay keenaysaa midka meesha uu ku fiican yahayna kasoo qaado meesha kaloo loogaga fiican yahay nin kale eh, wuxuu yiri kasoo qaado saasay mudakirada ka kooban tahay oo waxa weeyaan maxaad hal kitaab u ictimaadi waaysa haddii la yidhaahdo waxaa laga yaabaa fii bacdi abwaabihi in lagaga fiican yahay marka waxa weeyaan akhtarnaa min kuli baabin maa huwa afdal sida aniga aan u arka weeyaan qad yaatii gayrii wayukhaalifunii fi dalika ishkaaliyad malah marka qismigan koobaad ama qismiga horo saddexdaas kitaab yaa laga talkhiisiyey ama laga soo gaabiyey ama laysugu shaandheeyey oo mid kastaba meeshuu ku wanaagsan yahay looga soo qaatay marka iyadoo ayna ka marneen fawaa'id kale kutub kale laga soo qaatay in eh, lagu soo daro taas waa qeyb qeybta labaad oo mudakiradan ay ka kooban tahay waa asmaada jaamidada ah sidii nasabkii taskiirkii iclaalkii eh, maxaan ku irahda qalbigii idqaamkii waxyaalihii oo dhan ay ku jiraan qismigan labaad waxaa cumdo aan ka dhiganay kitaabka awdux ilmasaalik oo ibn hishaam uu leeyahay fi sharxi alfiyat bni maalik asigaasaa asaas u ah waxaanu ognahay eh, alfiyatu bnu maalik eh, casharaat culamaa ayaa sharxeen haddayba mi-aad gaaraynin marka limaada اkhtarnaa eh, sharxi ibni maalik ibni hishaam aan dhaho maxaan u dooranay waxaan u dooranaa asaas u ah liannahu ibnu hishaam waa nin la yaqaano macruuf ah oo la yidhaahdo waxa weeyaan xataa bacdu nnaasi yubaaliguuna xataa qaaluu inahu anxa min siibaweyhi fii baabi almubaalagaat markay tahay wax lagama qaato ibnu hishaam laa yasil ilaa siibaweyhi wa ana actaqidu jaaziman ana bna malik aclamu bilugati bikathiir min ibni hishaam alansaari laakiin eh, nin caalim ah weeyaan oo mutamakin ah sharxiisa waxaan u dooranay markii uu alfiyatu ibni maalik sharxay uma sharxin sharax oo abyaadi ibni maalik raacsan laakiin wuxuu u sharxay calaa shakli kitaab mustaqil inuu yahay asagoo aanan ka baxaynin alfiyatu bni maalik laakiin ariiqatu tanaawuli macluumaat lam yuqayd nafsahu bialabyaad sida ibnu caqiil uu sameeyey ibnu caqiil waxa waaye beyt kastaba sida ibnu eh, ibnu maalig u yiri u raacay macnaha macluumaadkii shicirkana waxaan u ognahay min caadatihi inuu kala qeybiyo macluuma waaxida meel ku saabsan liajli kaafiya inuu beyd iyo abyaad kale inuu kala raacsiiyo marka adiga waad ku qasbada haddaad tiraahda alfiyadii aan sharxayaa inuu asiga dariiqadii ibni maalik uu u sheegay inaad u daba kacdid wbitaali yataratab calى dalika tafriiqu اlmacluumati اlwaaxida axyaanana waxaa weeyaan jamcu macluumaat mutafariqa ama tafriiq macluumaat macluuma waaxida intaasaa ka imaanayso marka ibni hishaam inuu arintaas ka fogaado awgeed you alfiyadiina sharxay asoonan u raacaynin ariiqadii abyaada walidaalika abyaadda ma sheegaya baabka cinwaankiisau sheegaya madmuunkii abyaadiisa ay ku saabsaneed asagoo aanan u fiirinaynin sidii abyaadda u kala hormariyey laakiin macaanisi isu raacsan tahay unbuu ka fiirinaya marka waa kitaab mustaqil ahaan weeyaan laakiin haddii la yidhaahda abyaad ibni maalik hala tafkiikiyo hala sharxa ibnu caqiila ka fiican xagga usluub ahaanna wuu ka wanaagsan yahay bayaanu maqaasidi ibni maalik fi alfiyatihina wuu kaga dhow yahay shaki ma laha walidaalika culamada waxay yidhaahdaan kitaab ibnu caqiil macnaheedu waxa weeyaan ustaaduhu macaka markaad rabta alfiyada inaad sharaxdid haddaad ibnu caqiil aad haysatid wax kale uma baahnid marka qismiga labaad calaa kuli xaal awdix ilmasaalik yaan u raacnay dariiqadiisa asaa cumda ka dhigna oo wax allaale wuxuu qismigaas ka yiri o dhan waa soo qaadanay markaan soo qaadanay kadib waxaa dheeraad ah wixii kaloo fawaa'id ah min baqiyati shuruux inan haddana intaan raadinay aan ka soo qaadanay marka asiga keligiis kuma kaaftoomin laakiin asaa cumda noo ah farqun bayna an yakuuna shayu cumdatan laka wa bayna an yakuuna huwa alwaxiid aladii ixtamadtahu calayh marka cumdown u ahay laakin huwa laysa huwa alwaxiid sidaad arki doontid wax badan yaan soo raacsiinay sidaa awgeed baa marka aan awdax ilmasaalig u dooranay anagoo asiga aan ku kaaftoomin qismiga labaad intaas waa marka waxaa isweydiine dariiqatu tajmiici alabwaab waxaa weeyaan kitaabkii ama qismiga hore ha ahaado ama qismiga labaad waan fiirinaynaa haddii aan u aragno baabkan ama faqradan kitaab fulaan inuu dhammaystiray inta muhimka ah cilmi ma macnaha meelu ku ekaada ma jirtee laakiin inta muhimka ah oo la dhihi kara baabkan waa lagu qanci karaa hadduu ku sheego inta soo qaadana baabka biakmalihi yaan kitaabka ku sheegno yaan leenahay baabkan waxaa laga keenay kitaab fulaan eh, safxa alfulaaniya amaanadaasaas keenayso xataa laa nakuuna ka laabisi thawbay zuur waxa adiga lahayn laysuma nisbeeyo waxaa la yidhahda amaana alcilmiya waxa weeyaan an tansuba alcilma liahlihi oo adiga aadan sheegani dad badan oo oo mubtadi'iina waxay u malaynayaan markii mathalan wax qoran la yidhaahdo ama rasaa'il cilmiya ha noqoto ama mawduuc kaloo ayaga in dadka ugu qoraan ay noqoto kalaam culamo ay leeyihiin intuu soo fiiriyo yaa wuxuu u muujinayaa annahu kalaamun lahu waa khiyaana cilmiya weeyaan xaboon maha waa sariqa midda kale waxa weeyaan taftadix usluubka aniga aan qorayo haddii aan sheegto usluub cid ka horeysay oo culamadii waaweynaa inaan aniga leeyahay oo aan u muujiyo dadka surcana maa yuktashaf liannahu aniga qoraalkayga iyo waxaan sameeye marnaba gaari kari maayaan qoraan ibnu maalik uu sameeyey ama ibnu hishaam uu sameeyey min khilaali usluub baa laga garanaya farqi shaasic maa bayna asamaa w alard marka waxay ku fiican tahay in wax kastaba qaa'ilkeeda loo nisbeey marka haddii baabkii aanu aragno inuu ninkaana wax faaida jaanib uu ka fiicnay jaanibna loogaga fiican yahay marka waxaan samaynaynaa khaldi wax la yidhaahdo ninkaana meeshuu ku fiican yaha laga soo qaadanaya ninkan kalena meesha uu ku fiican yahay markaasaa hal kalaam laysku tansiiqinaya asigoo hal kalaam isku ah oo kale iyadoo mid kastaba meesha laga soo qaatayna la ishaaray marka taa maxay keentay annana اkhtarnaa min kuli baabin eh, qeybta ugu wanaagsan marka waxaa laga yaabaa marka marna baabka lishaksin mucayan inuu lahaado marna liashkhaas mucayaniin in baabka laga soo aruuriyo oo nin kastaba intuu leeyahayna loo sheego marka hadalkoodana laysku dhex daro oo macnaha faqrada ninkaana laga soo guurina faqrada ku xigta ninka kale faqrada haddana ninkii hore inaad u laabatid haddana yaa dhici karto marka waxaa weeyaan likulli kalaamin lisaaxibihi laakiin waxaa weyaan hal nin keli ma laha waa laysku dhex daray iyadoo haddana hadalkii uu kala soocan yahay laakiin calaa shakli annahu kalaamun waaxid inuu yahay marka kitaabkii tajmiic ha ahaado laakiin diidi mayso in marka qaarkeed aan u sameeyo tamhiid baabkii markii la gelaya inuu hordhac u sameeyo marka qaarkeed tacqiibaad inaan sameeyo waxaa laga yaabaa nin inuu macluumo sheega laga maarmaynin haddana fiiha khalal inuu ku jiro marka mumkin an nantaqidahu bikalaami alaakhariin ninkan sidaas uu yiri laakiin waxaa ka wanaagsan in sidaa la yiraahdo lidaliil maa qaalahu fulan fi kitaabi fulani in la yiraahdo ma diideysa bmacnaa iyadoo kalaamka tajmiic ou yahay axyaana yakuun cindii tadakhulaat ima fi اtaqdiim ima fi اtacqiib ima fi maxaan ku irahdaa alintiqaad waxyaalo badan yaa yaa lagu sheegi karaa marka calaa kuli xaal waxaan u jeedaa waxay tahay mudakiradan laysa taaliifan mini wa inamaa huwa tajmiic walidaalika waxaan ku magacaabay mudakira fii cilmi sarf tajmiic wa tansiiq wa tartiib asheekh cumar imaan abu bakr marka tajmiic iyo tansiiq iyo tartiib taaliif ma ah wixiioo lasoo jamciyo oo hadana laysku laysku eh, maxaan ku iraahdaa eh, laysku aruuriyo haddana la tartiibiyo marka tansiiq tajmiic waa jamcin tansiiqna wixii oo laysku tubarida waay tartiibna ayagoo siday u kala habooyin loo kala hormariyo marka juhdigayga aniga aan leeyahay waxa weeyaan wixii inaan soo aruuriyo aan isku habeeyo oo haddana siday u kala habooyihiin loo kala hormariyo intaas weeyaan eh, aniga haddaan rabo taaliif inaan ka dhigo waa heli karay laakiin inaan juhdi dad hore ugu daaleen inaan haddana bidaaya aan ku soo celiyo dhibkeeda ayaan diiday marka kalaam oo adiga eh, ulajeedadeeda inay faa'ida ahaato intaas marka eh, kitaabkan inta hadda aan ku sharxay oo ulajeedada iyo asbaabta igu kaliftay iyo sida loo jamciyey muqadima yaan u sameeyey muqadimadaas oo khamsa safaxaad ka kooban oo ah kitaabka meeshu ka yimid kutubta asalku ah dariiqada loo jamciyey hadafka igu ximbaaray inaan eh, jamciyo ilaa gayri daalika meeshaas eh, ayaan ku sheegay sidii qofkii markuu galayo mudakiradii asagoo macnaheedii ka dharagsan ou galo mudakiradan waqtiga ay qaadatay markaad fiirisid asal laba bilooda asal u ahayd eh, bil ramadaan markii ayna soo gashay markii ramadaankii oo alf arbacamia o khamsa wa thalaathiin hijriyada ramadaankii ku dhex jiray sanadkii khamsa wa hijriyada anigoo sanca joogo awal aniga dhaqan waxaan ulahaan jiray markii ramadaan uu galo in habeenka qeybta hore aan hore usii jiifto siaan ugu faa'iideysta haddii ilaahay isoo waafajiyo qeybta dambo aan cibaadaysto marka dadkan yamaniyiinta gaar ahaan dadka sancad degan caado waxay u leeyihiin dhaqanka carabta aan soo arkay buldaan badan oo aan soo maray habeenkii o dhan way soo wada jeedaan qofkii hadduu soo jeeda dhib ma laha laakiin mushkila waxay caado u leeyihiin dhaqan ahaan weliba reer e, yeman sanca gaar ahaan ilmihii baa magaalada lagu soo deynayaa markaasaa baaruud iyo mufarqacaad iyo waxyaalo badan caawa dhan qaac qub qaac marka fursa kuu siin maysa inaad hurdid waxay kugu qasbay inaad soo jeedid lianna hadaad hurdi laheed intaasoo baaruud ba hal mar laysla qarxinaya xaafadii gudaheedu jidadkii oo dhan wixii dhan caawo dhan saasay caruurta yeelayaan dadka kale badigoodna musalsalaad iyo filim baa la fiirsanaya tii marka waxay ii diiday inaan habeenkii hore usii jiifto marka haddii aad tiraahdid ilaa ilmahaas ka jiiftaan baan sugayaane habeenkii qeybtii kalaa ku dhaafayso marka dantii waxa igu qasabtay inaan iska soo jeedo habeenkii marka qaybtii horo yaa waxaan cilmigaan oo maskaxdi igu jiray mudakiradaas inaan jamciyo yaan iri aad ugu faa'iidaysatid marka eh, mudakirada badigeed eh, bishaas ramadaan baan jamciyey tajmiici markaan sameeyey bilihii ka dambeeya shawaalka oo kalena tansiiqii tartiibkii wixii oo la saxa sidii isugu haboon yihiin aan isku sameeyn marka juhdigeeda badana laba biloodan xoogga saaray ay u dhowdahay intaas oo dhan marka qofkii markii aan mudakirada akhrino asaa qiimeyn karo haddii wax oo ay tahay laga faa'iideysan karana waa sidaan rajaynaya ilaahay hanagu wada anfaco haddii ay fiiha taqsiiraad mana ka marnaanaysa qof bani aadana wuxuu qoray taqsiir kama marnaanaye haddii laakiin wax laga faa'iideysan kale ay ku jiraan unbaan ka hadlayna insha allahu tacaala marka sidaasaan ugeli doonaa nin kasta oo carabiga wax ka fahmaya mudakirada muqadimada aan u sameeyo shanta safxa ah yuu arki doonaa ulajeedada iyo waxay ku kooban tahay qabla maa yadkhul fi lmudakira taasuu ka akhrisay karaa marka uu akhriyo muqadimadaas yaa waxa uu soo baxaya mudakiradan inuu akhristo oo waqti ku bixiyo iyo inuusan wakti isaga bixinin ee meel kale uu wax ka raasado oo wax iyada ka wanaagsan uu ka heli karaa muqadimadaas inuu garo marka insha allahu tacaala qeybta kale dibaan u geli doonaa marka intaas waa hordhici inta aan kuu sheegay in ka badanna waxay ku qoran tahay mudakiradaas waxaan xaawilayaa insha allahu tacaala inaan mowqic oo eh, aniga ii gaar inaan furo mudakeradana aan ku shubo tafsiirkeeda ama sharxiigana aan ku shubo marka mudakeradii oo qoraal ana ay meesha ku jirto eh, maxaan ku iraahdaa haddii cumri ilaah igu gaarsiiyo qofka bani aadamkaa ismahuba meeluu gaari karo laakiin hadda waa muqadimaan ku jirnaa meelinala gaari doonto ma ogin hadday laakiin dhammaato sida aan andamaacsanahay inaan ayadana ku shubo iyadoo mudakerada sideedana aan soomaaliya u diro oo hadhow meel lagu yaqaano ninkii raba uu ka taswiirsan karo sharixina markaas uu ka dhageysan karo mutaabacin karo ulajeedada intaas weeyaan ilaahay waxaan ka baryayaa jala jalaaluhu in eh, eh, khayrkaas aan niyeystay inuu ii dhammaystiro dadka walaalihii aan doonaya inay ka faa'iidaystaanne ilaahay inuu igana inuu faaiido ugu qadara insha allahu tacaala noo nabada naxariistay dhammaanteenna cilmiga waxaa loo bartaa min mujarad lidaatihi ma ahna ilaahay in lagu gaaro raalinimadiisa jahligana looga baxo marka in noqona kuwii cilmiga ilaahayna ugu dhowaado culuumtan luqada gaar ahaanna waxaa looga faaideysanaya waxa weeyaan in culuumtii sharciga lagu fahmo intaasunba asaasigeeda ay tahay inay miftaax noo noqoto lifahmi kitaab illahi wa sunati rasuulihi intaasna ilaahay inuu nooga dhigan rajayna wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa ajmaciin